kana waxaa la yidhaahdaa duufaan waa gabayadii bedega soo baxay duufaana waa kan beeleyda gabay waa anigii daayay waayaane dibnahayga waataan ka xidhay toban diraacoode caawaan halkay daaran tahay idin dareensiinni danabadii bilaabaa hor hortay furay dariiqiyee digsi mare qabyaalidi haddii laysku dagay haatan daraygii la keenin miiska oo diirkii laga qaadiyey duuduubku cuna oo waxay nagu dabreeyeene dirxigaa halkii uu ku jiray loogu daasdegiyey ducaa iyo habaar lagu wadiyo daafad lagu waayey ilaah baa dawaarka u rogoo kiciyey duufaane dunduntii adkayd maanta waa inay dullaantaayeen abayskii dushuu saaran yahay daallinka ahaaye dadkii lagu shiduu soo baxo xaggani waa addaade xagga kale ayuu doontay oo dabinkiiba u yaalle xagga kale dalluumaa ka qodan laga dambeeyaaye inuu duulo mooye dhulkii dow ka heli waaye si kastaaba waa u daranta oo soona degi waaye diiwaanaday buuxiyeen deymankuu qabay gugii hore dantaaduu wadaa baan u daaqsadee dacartaa la ii qooshay baan doobiga u culaye gugii xigay dareen baa i galay igana daahnaaye gugii xigay intaan daynayuu daabka ii tumay gugii er xigay dabkuu iga dhigay oo kiisii bay dilay gugii er kale loo diyaarsadii er gugii xigay dushuu iga baxay sidii sida dameerkii gugii kale wuxuu damacsanaa loo diyaarsadii maalintuu deldelo qaar ayuu darar ka maalaaye samadiid markay maqasho iyo daramalkii heesta danaystow intay jiibisaa lagu dareeraaye durbaankii intay qaadataa loo dabaaldegiye diracyada lagaba hoos baxaa waa dureebadana ganabkii barbaaraba markay dooxatadu layso bay oo gabdhii waxay noqdeen dumarkii baarliine dhaqankeennii baa lagu dabaqay diinta shuucigee distoorku u dhigay ruushkubay dabada haystaane daaliyo sharlaganaadi baa doobis maqashiinne buurahan dayaama ayay ololka soo daayey duryar dheer madfaca saaran baa kaaga sii darane dal ma jiro ee soomaali waa dabargo-eediye dembi calanka lama saarayo madhay dadkiisiiye dermadiiyo naftaadaa cidlada lagula doodaaye hadba dirac untoo lagu hawiro daacad lagu sheegiye daldaloolka iyo shaarirkaan diirad ku hayaaye duqdu waashan madaxleey haddaad dili karaysaane calaacalaha darandoorigii doorka ka diirka ka idleeye waxba yaan durbaankii hore iyo daasad lay tumine ninka dawladnimo sheegayo daawo noloshaada afartaa digtaan ridi jiriyo danabiyada idii dhe sidii maxamed wow daadicii ma idin deeqsiiyey dacwad kalena waa deelaydiiyo daniska sheegayga dabayluhu warkay ii sidaan waa dabuub culuse dakarre ay soo kicinayaan doogti berigiie anuunbaa dagaalamahayoo duul u qayshadee waa taa dawaa lagu rogoo diri mahayaane dabkan igu baxaayo xabsiga deyrkan igu meersan hadday iga dambeeyaan rag kale ima danqaadeene docday igu baneeyeen ayaa layga dilayaaye darbaday igu taallaa warmaha dhiigu daayaaye dulli baa ku baxsaday isaas derajadiisiiye waa kaa durrujaagii waa kaa watay dabagelayaane dabatooyinkii waa kuwaa duubka loo xidhae ninkaygii u diridaayey ee xumaha diidaayey dabin buu isgeliyey tinuu nagu daraayaaye kuway hooyaday dihatay baa ii dardaar werinne murtidaan u daabaco ayaan cididanaynayni warkaygaan duleedkiiyo ka bixin aqalka daahiisa marka laygu dugoy xabaal dib uga sheekayne doqontaa ilaah baa ibaday xoonayne diga lagu qaniiniyo kudkude geeldekaan dhabaye debnihiiyo astaygaa xidhnaa toban diraacoode caawana halkay daaran tahay balan dareensiiyo debagaala laamaha koryoo daadsay midhihii hoobaantuu ka doordoorta buu soo daldalayaaye timirtii dubaareed la qabay webigii doolloode maantay dayoobeen hablihii digada reer sheekhe dababteennii waa kaa ku jira doobka raxan weyne sawtaa duntii loogu xidhay inanta doofaarka waa taa la doorsaday kuwuu dahabku saaraaye dibadday u yaaceen raggii dugan lahaayeene daaraha xunsoo kuwan galay ee dacwgu haaliigay tii oo soo timaha sii daysay duca lagu hibeeyea aroos loo dibdayn jire sawtaa dadkii aan isgeyin laysku daray haatan dibjir weeyi baadiya indhuhu miday ku daaleene da'doodii isbiirtaa dishoo loogu dowgalay ninka caaga doondoonayaa malaha duulaane derbiyada kuwaa jiifay ay daalaladu hayso dixda nimanka laasimay ayaan ku daarayne iyagaa dugaadba u wadhan dogob u noolayne danaakile hadday guursadaan waa la daayacaye wardulligaad ku nooshahay malaha hoosumaa hoosumaadeeyene weligoodba way dirirayeen diriyo daarooday io doorkii daafici jiraa gabay darkiisiiye degmadiinnii haaraan bannaan kama degaysaane duntii habar magaalada luntee laguma daaqeene falastiiniyiintii la dagay waa la deristaane idinka iyo kuwaadiga ka baxay waxisma doorshaane waqooyi oo dhan buu daahan yahay beelkan maansaduye dooxaa hargeysaan mataal kuugu darayaaye mareexaankii waa kaa ka degay labadii da'amoode baaraddan lahaabaa tin dheer igula doodaaye dawladdu ka haystaa awood dabaqad loo jeexiye keraxow bay tidhi inaan debinta ruugaaye duqdii hawsi buulkeedii bay kugu damcayaane daruurihii rag baa qaybsadiiyo daba cadaadeede sheekh madarna waa lagu durkoy daca la gooyeene laba nuux dadkeedii cirkaa laga da'ayaaye jameecooyinkii daadsanaa uunkalaa degee magacii dunguluuqee horaa lagu julbuuxshaaye laga qaad suldaan diriye dayrkii xaajiye lafcan bay ku darayaan sidii daadkii berigii ildab inay ka dumiyaanna waa la isku dayayaaye daandaansiina faahiyaa loogu darayaaye ina doobilkooliya basbaas lagu dugaadheeye daarihii jirtay leeyihiin waxala daahuushe doraad cali xashiish baa sidaa loo dagaalamaye xasandalab dariiq baa ku baxay loo dabaaqadiye dukaamadii rakuub waa kuwaa loo dacwiyayaaye cumar xaashidayn kama qabay waa tan loo digay xaajigeed damaarkiisii baa lagu danaystaaye dhibindaabyo kale waa baryaa lala dul joogaaye miyatayn wuxuu soo dejaa dakhalkii hoos yaalle birta daxalku ruugiya intuu daanay uu laastay dufuulkii ka hadhay xoolahay dib u xaraashaane ama guulwadaa loo diraa dib u cashuuraane dumbuqiya malaha goondar waa laga dambeeyaaye cabdidhuuri waa kii ka diday ducaducayntii awcali macaash kama dayeen uunkan loo diraye qaadlaha xinbaa loo dejay ugu dabaaleene daloodhayo wuu iskarab socdaa daami dhagaxiye magaaladu hadday durubto waa deris qalaadeede xafadihii dulmeygaag la baxay daalalka hawaadle dulucdii cidmiye geerashkii laysu dacareeye sheedaha ka doonaa la yidhi kii la duudsiyeye daaduunkan ay soo wadaan dibadda kuu saariye duumay la soo wada galeen degelladeeniye iyagaa dalkoodii ka yimid duulkan soo qaxaye dushaa adi lagaa saaraya kugu danaystaane in wadaagaha sheegayaan waa waxay dagee dawladdii atuurtaa nafsigu kugu dilaayaaye dib inoo yar dhigadii cigaal waa dudubiseene wuxuu doonayaa madaxnimaad igu dudayseene walaalkaad lahayd nagu dar eed igu duduucaysay waa kaa dameer kaa dhigtee duudka kaa raree isaguba mar buu daadiya damaqsan maysaane dubkunbaa xogaysaan nabrahan idin daloolaaye milidkaa dareeraayooo mana dawaysaane dakanadu halkay jiftay iyo hadal ma daysaane raggii hore wuxuu diidi jiray kama bikhoofaane dabqalkaa ka soo hoyday bay qaadugsanayaane codka warif ma lagu dayay haddaan dib uga maahmaaho markii lagu dalbaday waa tii ay didibta jeexeene maantana dabkaa haysataan waa dareemadane danyuuradaha kiilaynayiyo kaara diliyaye dib intaa usii dhiganaysaan laydin dabargooye cirku wuu daruuraynayaa waana daayaye birirkaa la wada eegayaa baa xigiye dadkoo wada hayaamayabaad ugu dambaysaane waxaa udubka kaga daadisaan degel abaareede daad iyo dareemiyo markii doogga la islaysto dunyadiinni waxaa laaye waa dayra dhaafyadae eelyada salaadii la diray oo ku dalandoolay durduur iyo horumaba kii kaloo dabac ku heesaaya kiini wuxuu dul meermeerayaa waa darkoo madhane midii bidacdaa loo dhuraa laga dareeraaye debay buu raggiisii tagoona ka doobdhebine dumar iyo carruur baa watuwaari la daaqaaye wax dareeriyuu laayihuu kaa dulololaaye waraabihii buddada joogsadee bidiyey qaankiisa waa dala widiinnii hashuu jaray dambeedkiie hadba daaf uu kaa soo galoo degan ma weydaane afartaa daleeyaye waxaan dib ugu soo laabtay warshadahan la daadiinayee qoyska lagu daajo sarifkiina duulaaye iyo doolarka iyo noorka dhammaankiinni wuu soconayaa mana bilaashaane dekedaha mushtarigaagii baan kaaga soo degine dugsiyadii waxaa naafiyaha idinka diimoone daalibkama aflaxayo wataa daah loo rogaye maduufaa laguu duubayaa dunidii kaa reebiye dabbaaliyo mirqaan lagu jiraa door ma kaafee'e doqonkii ogaadeen ayaa derejo kaa roone waar damqaboo ka kaca meeshan aad e, delabka ruugayso duufaan ciddaan la hadlayeyna way iska caddahay